alxamdu lilah wاhanaaءu lilah wالsalaaةu wasalaamu calىa rasuuli اllah allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wazidna cilma waa suuraة albaqara aayadda labiyo konton baynu ka labiyo lixdan baynu ka bilaaba in sha allahu aayaddaa u horeysa koob iyo lixdan haddaynu dib ugu noqonno ihbiduu misran iyo misra baa kala duwan marka haddii la idhaahdo misran oo sidaa munawar uu yahay sida aynu arkayno mid tanwiinsan macnaheedu waa magaalow magaalo ka magaalooyinka dega erayguna شhan meelood buu ku soo arooray qur-aanka taqriiban marka imika uufad waa maadaamuu labadaa xarako leeyahay waa magaalo magaalooyinka ka ah. laakiin haddii fadxo keliya uu leeyahay waa waddanka masr udkhuluu misra in shaaء allahu aaminiin marka farqigaasaa jiroo habboon inaad la socoto arrinta kale jirtaa waxa weeye وضربت عليهم الdilaة والmaskana darbiga waxaa la idhaahdaa markiisa hore garaaca la idhaha lakiin macnayaal badan buu yeeshaa carabiga halkan waa dhismo marka ereygu waxa uu faa'iideynayaa nimankan sida dulliga iyo faqrigu ay ugu xidhan yihiina aanay uga tegaynin ay u laasimsan yihiin yuhuudda waxay ka dhigan yihin taambuug lagu dul kale oo iyaguna ku hoos jiraan meeshay doonayaan ha u baxaana taambuugga faqriga iyo miskiinnimadu iyo dulliguu ku dul dhisan yahay waxaa kaloo jira ficilka mudaarice ka muuqanaya yakfuruuna wa yaqtuluuna dee aayadaha ilaahay horeba way ga gaaloobeen way dileen wax soo socda hadda ma aha haddana ilaahay ficil mudaaric buu ama ficil mudaaric baynu ku arkayna aayadda ficil sheegaya wax soo socda laba arrimoodba wuu noqonayaao xaaladdii xumayda ay ku jireen ee gaalnimadii iyo nebidilka ahayd sawirkeediioo ilaahayna soo hordhigayo oo bashicoo liita iyada oo laguu sheegayo waxaan inaanay weli daynba gaalnimadiina way wadaan nebi dilkiina way wadaa لأnna الficل الmudaaric yufiid الxuduuثa والtajadud oo wixii cusboonaanaya kolba ayuu ficilku tusinaya marka weli sidii bay yakfuruuna aayadihii uga gaaloobayaan oo aayadahanaaba u dambeeya kuway ka gaaloobeen welina wayaqtuluuna الnebiyiin nebiyadiina weli sidii bay u dilayaanoo dee nebi maxamed baa u dambeeyo way suneeyeen oo way sexreen oo gacantay ula tegeen ikhtiyaal bay u sameeyeen intoo dhanba waxyaabaha wax lagu dila lagu isticmaalay ugu foosha ayay kula kaceen bikayri اlxaq baa taalla waxa isweydiin leh dee waxaaba inagu fileed waa yaqtuluuna nebiyiin nebi la dilo dee adaaba iska garhay inuu xaq darraya de nebi baynu odhan karnaa lagu dilay waa gardar laakiin bikayri اlxaqi waxay kuu sheegaysaa iyagaaba aaminsanaa xaq darrata iyaga laftigoodan dilayaaba aaminsanaa inay xaqdarata wax laysku waafaqsan yo aaba mulaaxadaad jira wey qaala allahu tacaala ina aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyey buu rabbi yidhi waaladiina haaduu iyo kuwii yuhuudoobay waannasaaraa iyo diinta nebi ciise ku abtirsada kiristanka laydhaah waasaabi'iina iyo kuwaan iyagu diinba man aamana billaahi cidda ilaahay rumaysa walyowmi alaakhir maalinta qiyaamahana rumaysa maalinka dambe wa camila saalixan camal wanaagsanna samaysa falahum ajruhum abaalkooday ku leeyihiin inda rabbihim ilaahooda agtiisa walaa khawfun calayhim cabsii dushooda may ahaanin walaa hum yaxzanuuna mana murugoonayaan aayaddaa labiyo lixdan ilaahay wuxuu inoogu caddeeyey dadkan ilaahay u abuuray inaanu kaleexanayn dadkuna waa dadkiisii dalkuna waa dadkiisii diintuna waa diintiisii intaasunbuu doonayaa ilahay inay ishelaan markaa dadkan isaga ka tala eh, dadkan isaga addoommaha ee abuuray hadday xagga diinta ku sinmaan qoloqolo ilaahay uma kala jecla oo cunsurkan reer bani israa'iil ama qabiilada reer bani israa'iil qur-aanku ka warramayo si gaara looma eryanayo carabna si gaara looma soo dhawaysanayo laakiin adoomuhu ilaahay waxay ku kala xigaan de kolba sidee imaan iyo camal saalixa cidda inta laga helo waxa weeyaan waa saddex qayb waa iimaan iyo amal iyo camalkii oo saalixa bal isku wada darsamoo dadkii mu'miniinta hadday iimaankiisii wataan yuhuudigiina haduu yuhuudinimadii ka baxo kii nasaarada hadduu nasraannimadii ka baxo islaamo kii saabi ahaa saabiintu ama yuhuudday ka faliidhmeen ama kiristanka ama qaaraan kitaabka ku aftirsan wey intan oo dham hadday ku soo ururaan iimaan iyo islaamnimo dee awliyada ilaahay bay ka awliyada ilaahayna laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun murugo adduunyada ah iyo cabsi aakhira midina ma hayso alaa ina awliyaaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun waa dadka ilaahayna rumeeye ilaahayna ka cabsada awliyadu marka dhaqankoodu waa caynkaa wuxuu ilaahay kula dhaqmayaana waa inuu darajadaa gaadhsiiyey dadkana waxa uguba dhib badane raaxada ka qaadaa waa cabsi uu ka qabo waxa soo socda iyo warwar uu ka qabo wixii tegey waa labadaa ama wixii tegaad ee ku dhaafay baad ka murugaysanta ama waxa soo socda kalsooni ka haysaninoo cabsii kaa haysa ilaa dadka shahaadanaya muminiinta ay jannada galaan cabsidu maba baadaba saasuunbay u soconaysa marka halkaa rabbi wuxuu inoogu caddeeyey dadku ilaahay hortiisa way u siman yihiin qabaa'ilkooda raggooda dumarkooda culimadooda caami markaa isku wada daro hadday mu'miniin muslimiin ay ilaahay rumeeyo hoggaansan aayaddu taasay faa'idaynaysa man aamana billaahi walyowmi alaakhir arkaantii iimaanka o dhan soo wada gelaya alyahuud innaa hudnaa ilayka bay ka tibay ama kii ay ku abtirsan jireen ay ka farcameen baa yahuuda la odhan jira innaa hudnaa ilayka dee nebi muuse hadda kuu soo noqonno ilaah kuu toobadkeenay beriga hore ammaan ba ahayd oo toobadkeen ba ahayd laakiin markan dambe yahuudinimadu ceebtaasay noqotay annasaara in la yidhaahdo min aladiina qaaluu innaa nasaara iyagaa magacan la baxayoo waxay isku tilmaami jireen magaca tiibuu qur-aankuna qaaday laakiin in la yidhaahdo masiixiyiin oo loo nisbeeyo ciisa almasiix ciise bnu maryama in loo nisbeeyo magacawgaa sax maaha bay leeyiin culimadu liannahum laysuu masiixiyiin masiixiyiin dee oo ciise dee ku abtirsanaysa ee si saxa u rumaysani waxa weeye dadka mu'miniinta ah aaminsan inuu addoonkii ilaahay yahay ee aabbala-aan ilaahay maryan uu hibeeyey laakiin abtirsiimadooda ah inay masiixiyiin yihiin ciise ku abtirsanayaan ma jirto idan magacaa qur u bixiyaa loo daynaya annasaara waid wakti xus nebi maxamedow akhadnaa miihaaqahum ballantoodii baanu qaadnay reer banu israa'iil wa rafacnaa fowqahum dushoodana waxaanu dhignay oonu kor yeelnay aduura buurti duuru khuduu baanu nidhi qaata buu ilaahay yidhi maa aataynaakum kitaabkan aanu idin siinay iyo diintan biquwatin dadaal ku qaada dadaal ku qaada wadkuruu maa fiihi cilmiga ku suganna xusa ama ku camal fala lacallakum tattaquuna si ay ilaahay uga cabsataan subxaanahu wa tacaala uma intaa kadib tawallaytum waa sii jeesateen min bacdi daalik intii ballantaa la ydinka qaaday ogolaateen kadib falowlaa fadlu اllaahi dheeraadka ilaahay haddaanu jirin calaykum dushiinna uu wa raxmatuhu iyo naxariistiisu lakuntum min alkhaasiriin waxaa ka mid noqon lahaydeen kuwa guuldarraystee baaba'ah ilaahay baa idin naxariisto kolkaana idin cafiyey muuqaalkii xaaladooda ay lahayd ee kuwan ay lahaayeen ayuu qur-aanku kolba qayb soo bandhigaya iyo fashilaadii taariikhda ka raacday iyo kuwan imika joogaanay inaanay tanaasulina kuwii hore raadkooda ahayaan waxaasee yeeleena idinku hayeelina yeelina waxaasuu qur-aanku ku qabsaduu ku ceebeeya idinku ka baydha muslimka haddaad tihiin ballan buu ilaahay ka qaaday ballankaas dee nebiyada loogu soo dhiibay oo ka qaaday kitaabkoodiina way ku qornay ballantaasi noocyo badan bay dee oo kitaabku wuxuu koobsanaya o dhan bay ku jiray nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam markay soo gaadhaan inay rumeeyaan rasuulka iyo qur loo soo dhiibay nimanku niman cunsur ama dad madax adag bay ahaayeen ummad madax adag bay ahaayeen markay warwareegeen awood cajiibaaba la duldhigayba buurtii duurusiine la odhan jiray ayuu ilaahay soo gooyey dushooday timidba dushooda ayaa buurtaa la keenay markaasay sujuudeen iyagoo isha hoosta ka eegaya lidaalik baa la idhaha badan sujuuddoodu way maroortaa oo dhabankiiyo dhinacay ka sujuudaan amar markaa waxa ilaahay ku siiyey intii la ikraahee la qasbay kadib kitaabkan qaado dadaal ku qaado ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaasuu u imtixaana innaga ikhtiyaar baa layna siiyey waa laynoo dhiibay dadkii waa lagu eegayaa ka raaca iyo ka kale maa aataynaakum wixii aanu idin siinay oo dee ilaahay baa bixiyey waxyigii iyo diinta waa kitaabkii hagi lahaa qur-aanka ilaahay uu ku soo ammaanee towraad furqaan ilaahay uu ku sifeeyey xaqiyo baadilka u kala sheegayey wax walba u caddaynayay qowa dadaal baa lay dadaal diintu dadaal bay u baahantay dadaal haddii aanay diintu helin ma hirgasho ma socoto oo dadka dadaal baa lagu gaadhsiiyaa diinta islaamka dadaalna waa lagu difaacayoo cadowgaa laga difaacaa dadaalna waa lagu xejistaayo shaydaanka ayaa dadaal lagaga adkaadaa faaddiinu yaxtaaj ilaa sabrin wa sumuud marka diintu sabir bay u baahanta waa quwa xejisashadeeda waa inaad ku sabirto haddaad kaloo daciif tahay intoo lagu laadaa kitaabkana lagaa tuuraya sumuud iyo sabir inaad adkaysato cadowgana aad difaaciisa qowa waaciduu lahum ma min qowa awooddana diyaarsada baa ilaawi idan markaa dee manhajkaasi wuxuu ku soconayaa bikitaabin yahdi wa sayfin yaxmi waa kitaabkaa ummadda dadka hanuuninaya ee halowga ka ilaalinaya iyo hubkaa ilaalinaya awoodday muslimku leeyihiin hubkoodaasaa ilaalinaya haddii kitaabkii hub loo waayo dee waata maantayna haysata adigu hubka ma samaysan kartid baa lay oo mana geydin waayahay markay idhaahdeenna kitaabkana dhiga baa layi idinkoo faramaran baa kolba dhan laydin kaxaynaya sida xoolaha kolba dhan laydin duubaya biquwa marka diintani dadaal bay u baahanta haysashadeeda iyo ku camalfalkeeda intaanu soo sheegay wadkuruu maa fiihi waxa kitaabka ku sugan xusoo qura maaha oo sheeg sheega arrintu maahae waxa weeye ku camalfal ku dhaqan ku dhaqan in kitaabkii lagu dhaqmo oo dadkii la gaadhsiiyo oo ummadda la fahamsiiyo oo la fasiro waa tafsiir iyo tadbiiq intoo la fahmo tacliim baa la samaynayaa markaasaa la tafsiirayaa oo markaasaa la tadbiiqinaya la dhaqan gelinaya natiijada ka soo baxdaa waxa weeye haddii awooddaasi timaaddo ku dhaqankaasina yimaado alla ka cabsi lacallakum tattaquun inaa ilaahay ka cabsataan subxaana wa tacaala jawaabtii waxay noqotay uma tawallaytum min bacdi dalik waa sii jeesateen ilaahay bay ka sii jeedsadeen oo rasuulkiibay ka sii jeedsadeen oo kitaabkiibay ka sii jeedsadeen oo dadkiibay qaybo u waxay idhahdeen kaasi waa madax kaasina waa maalqabeen kuwaasina waa racyad kitaabkiina way kala dheegeen waxay dhahdeen intan inama anfacdo intanaa inoo sahlan abablaynta iyo kala saarsaariddaana gaaladu aad bay u yaqaanaano de waxayna leeyihiin diintiina a haysataan qaybahaasi waa idiin caadina ku dhaqantaanoo xaasaska ku mehersataan oo dhaxalka iskaga oo arrimaha jaarka kaga hadashaan oo wacdiga oo waxyaabaha laakiin arrimaha milatariga iyo siyaasadda iyo qawaaniinta wax dhaqaysa iyo xidhiidhka ummadaha haynagu taataabanina annaguba taayadi waanu iska dayna idinkuna tiinna iska daaya marka saasay ahaayeenoo uma tawallaytu min bacdi dalik kitaabkii baa halkaa iska dhiga nabaduuhu waraa'a duhuurihim dhabarkay ka tuureen marka macnaheedu waxa weeyaan idinkuna siday usii jeedsadeen ay ilaahay iyo waxyigiisii u diideen ha u diidina falowlaa fadlu llaahi calaykum waraxmatuhu lakuntum min alkhaasiriin naxariis allaa timid fadli ilaahay fadli ilaahay iyo naxariis ilaahay ku joogaan khasaaraha ku dhacay mid ka weyn baa ku dhici lahaa walaqad calimtum buu reer banu israa'iil oo dhabnimo waxaa ogaateen oo ka warhaysaan oo dee idin qoran aladiina kuwii ictadow xadgudbay ee minkum idinka idinka mid ahaa fi sabt fii xurmati sabt maalinta sabtida xurmadeeda kuwii ku xadgudbay faqulnaa lahum waxaanu ku nidhi kuunuu waxaa noqotaan qiradatan daayeero khaasi'iina dulaysan oo aada u liita saasaa ilaahay wuli waxaanu ka dhignay magaalada ah nakaalan cibro wax lagu qaatay u ahayd limaa bayna yadayhaa dadkii hor joogay markaa arkayay liman bayna yadayhaa wamaa khalfahaa iyo dadka ka dambeeya wa mawcidatan waana iyo casharna waxay u tahay lilmuttaqiina dadka ilaahay ka cabsanaya reer banu israiil dee ummadahan adduunyada ilaahay qolo walba waxbuu ku waajibinayo xil buu saarayay marka xilkii nimankaa la saaray waxaa ka mid ahaa jimcada weyneeya baa la jimcada oo maalin ciidaha idiin noqdo oo dee cibaadadaas aynu inagu samayno o kalaa loo bandhigay way diideen kuwa kalee nasaarada la yidhaahdaana way diideen sabtiday markaa codsadeenoo sabtidii baa la yidhi addaba iska ilaaliya kalluunka bahalkaa la idhaado bahalkaa kalluunka la idhaahdo ha ugaadhsanina iska daaya maalinta iyada waa imtixaan maalmaha kale way qaadan karaanoo bahalkii waa xalaal maalintanun baa lay daaya lix cishona waa cuni kartaan maalintaa keliyana iska daaya de waa ummaddaa qur-aanku uu ka warramay dhaqankooda maalinkii unbuu u macaanaaday iyaba imtixaan kalena weeyo marka ilaahay uu addoomaha tijaabinaya subxaana wa tacaala siyaabo badan oo kale nooc nooca buu tijaabiyaa maalinkaa isagii kalluunkii un baaba wuxuu noqday shuraca u soo baxaya halkansoo ku imanaya ila xaaraantii markay wixii kuu sallaxan tahay way kasii imtixaan badantay imtixaankeedu wuu kasii badanya saas eegana waxay dhn war bahalkii dee u dhowyo kama samri karnee maxaynu yaallaa dee wadaadadii baa loo tego le balqiil eega muxuun dee baadhbaada ila qawi ma jire qawigu waa nahyigii ilaahay buu ku tegey qiil eega baa la dee qiilkii eegnaya aan qabanna laakiin iyo inaan cunin bay dhah maalintan aan qabanno maalmaha ka dambeeyana aynu bahalkaa isticmaalno ama shabak u dhigaan ama godad ha u qodaan maalintii waa la qabtay bahalkii banaanka usoo baxee lagu imtixaanayay axadiiyo maalmihii ka dambeysayna waa la liqliqay oo waa la cunay macnaheedu markaa waxa weeyaan albaabka intay iska ilaaliyeen unbay daaqadda ka soo galeen daaqadda unbay xaaraantii uga soo galeen albaabka tooskiina maalinkaasuu noqon lahaa maalmaha kaloo loo dhigto intoo maalinkaa la qabtaana waa in xaaraantii daaqada looga soo galay waxay markaa noqotay inay xaaraantii xeeladaysteen oo xaaraantiibay xeelad iyo farsamo iyo qiilday faasid ah ayay ku cuneen waa kaa ilaahay subxaana wa tacaala suurat lacraaf iyo baad ka akhriyaysa saddex qolo noqdeenoo qolo cuntay qolo diiday iyo qaariin inaga daaya meeshay doonayaan ka dhacaana ilaahay waxba noo qabsan maayo haddaan aan anagu cunin qur ilaahay wuxuu ku tilmaamay qoladii cuntayna inuu halaagay oo duleeyey kuwii kale diidayna uu badbaadiyey kuwii aamusayna waa laga aamusay idan arintaasina waxay noqotay sidaa ilaahay u galay ummadihii wakhtigaa joogay waxay ahayd cashar ummadaha ka dambeeyana cashar bay u dadka ilaahay ka cabsanayaana wax badan bay ku faa'iidaystaanoo xaaraan kuma dhiradaan wa mawcidata lilmuttaqiin marka damiirkan fajacalnaaha magaalada waa loo celin karaa magaaladii waxaa samaysay iyo dadkii sameeyey fajacalnaha ay اqarya ama fajacalnahaa ficlada iyada ficlada ah waaqicada ah dhacdadaas waxaan ka dhigay baa ilahay uhi nakaalan ay cibra cibrae marka limaa oo soo noqotayna limaa bayna yadayha wamaa khalfaha maadu mararka qaarkood bay man noqotaa man bayna yadayha waman khalfaha dadkii waktigaa joogiya kuwa kadib imanayeyba daris bay u ahayd iyo dadka ilaahay ka cabsanayaba had iyo jeer markay meel wax ka dhacaan dee dadka waxay wax ku qaataan bay unoqotaa ma sidana ilaahay u galay talow maxay sameeyeen dee innagana inaga ilaaliya waa daris buu ilaahay uga jeedaa subxaana wa tacaala cuqubaadka ummadaha ku dhaca marka halkaa waxaa dadka looga ilaahay uga digaya subxaana wa tacaala inay iska ilaaliyaan xaaraanta iyo xalaashigeeda kiradatan khaasiin rasuulka waxaa la weydiiyey sala allahu calayh wasalam daayeeradan iminka joogaa ma kuwii reer banu israa'iila la nasakhaybaa maya buuri qolo markuu ilaahay nasakho saddex cisho wax ka badan ma sii joogaan ee kuwani waa darsooda sidooda isaga abuurnaa wey marka daayeer dulaysan dabcan bani aadamkii oo daayeer noqday wuu dulaysan yahay markaa diin la iyo macsiyada dulligaasaa looga dhacaa wallahu subxaanahu wa tacaala aclam alxamdu lilaah wahanaa lilaah wالsalaaةu wasalaamu calىa rasuuli اllah allahuma اnfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wazidna cilma waa suuraة albaqara aayadda labiyo konton baynu ka labiyo lixdan baynu ka bilaaba in sha allahu aayaddaa u horeysa koob iyo lixdan haddaynu dib ugu noqonno ihbiduu misran iyo misra baa kala duwan marka haddii la idhaahdo misran oo sidaa munawar uu yahay sida aynu arkayno mid tanwiinsan macnaheedu waa magaalow magaalo ka mida magaalooyinka dega erayguna shan meelood buu ku soo aroray qur-aanka taqriiban marka iminka uufad waa maadaamuu labadaa xarako leeyahay waa magaalo magaalooyinka ka mid a ah. laakiin haddii fadxo keliya uu leeyahay waa waddanka masr udkhuluu misra in shaء allahu aaminiin marka farqigaasaa jiro habboon inaad la socoto arrinta kale jirtaa waxa weeye waduribat calayhim dillaة wاlmaskana darbiga waxaa la yidhaahdaa markiisa hore garaaca la ydhaha laakiin macnayaal badan buu yeeshaa carabiga halkan waa dhismo marka ereygu waxa uu faa'iideynayaa nimankan sida dulliga iyo faqrigu ay ugu xidhan yihiina aanay uga tegaynin ay u laasimsan yihiin yuhuudda waxay ka dhigan yihin taambuug lagu dul oo kale oo iyaguna ku hoos jiraan meeshay doonayaan ha u baxaana taambuugga faqriga iyo miskiinnimadu iyo dulliguu ku duldhisan yahay waxaa kaloo jira ficilka mudaarice ka muuqanaya yakfuruuna wa yaqtuluuna dee aayadaha ilaahay horeba way uga gaaloobeen way dileen wax soo socda hadda ma aha haddana ficil mudaaric buu cabiray ama ficil mudaaric baynu ku arkayna aayadda ficil sheegaya wax soo socda laba arrimoodba wuu noqonayaayoo xaaladii xumayda ay ku jireen ee gaalnimadii iyo nebidilka ahayd sawirkeediioo ilaahayna soo hordhigayo oo bashicoo liita iyo iyada oo laguu sheegayo waxaan inaanay wali daynba gaalnimadiina way wadaan nebidilkiina way wadaan lianna alficla almudaaric yufiid اxuduuثa wاtajadud oo wixii cusboonaanaya kolba ayuu ficilku tusinaya marka weli sidiibay yakfuruuna aayadihii uga gaaloobayaan oo aayadahanaaba u dambeeya kuway ka gaaloobeen welina wayaqtuluuna الnebiyiin nebiyadiina weli sidii bay u dilayaanoo dee nebi maxamed baa u dambeeyo way suneeyeen oo way sexreen oo gacantay ula tegeen ikhtiyaal bay u sameeyeen intoo dhan ba wax lagu dila lagu isticmaalay ugu foosha xun ayay kula kaceen bikayri اlxaq baa taalla waxa isweydiin leh dee waxaaba inagu fileed wa yaqtuluuna nebiyiin nebi la dilo dee iska garhay inuu xaqdarraya ma nebi baynu odhan karnaa gar lagu dilay waa gardar laakiin bikayri اlxaqi waxay kuu sheegaysaa iyagaaba aaminsanaa inay xaqdarrati iyaga lafdigoodan dilayaaba aaminsanaa inay xaqdarrata wax laysku waafaqsan yo aaba mulaaxadaad jiro qaala allahu tacaala ina aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyey buu rabbi yidhi waaladiina haaduu iyo kuwii yuhuudoobay waannasaaraa iyo diinta nebi ciise ku abtirsada kiristanka laydhaah waasaabi'iina iyo kuwaan iyagu diinba man aamana billaahi cidda ilaahay rumaysa walyowmi alaakhir maalinta qiyaamahana rumaysa maalinka dambe wacamila saalixan camal wanaagsanna samaysa falahum ajruhum abaalkooday ku leeyihiin cinda rabbihim ilaahooda agtiisa walaa khawfun calayhim cabsi dushooda may walaa hum yaxzanuuna mana murugoonayaan aayaddaa labiyo lixdan ilaahay wuxuu inoogu caddeeyey dadkan ilaahay u abuuray inaanuu kaleexanayn dadkuna waa dadkiisii dalkuna waa dadkiisii diintuna waa diintiisii intaasunbuu doonayaa ilahay inay ishelaan markaa dadkan isaga ka tala eh, dadkan isaga addoommaha ee abuuray hadday xagga diinta ku sinmaan qoloqolo ilaahay uma kala jecla oo cunsurkan reer bani israa'iil ama qabiilada reer bani israa'iil qur ka warramayo si gaara looma eryanayo arabna si gaara looma soo dhowaysanayo laakiin addoommuhu ilaahay waxay ku kala xigaan dee kolba sidee iimaan iyo camal saalixa cidda intan laga helo waxa weeyaan waa saddex qayb waa iimaan iyo camal iyo camalkii oo saalixa bal isku wada darsamoo dadkii mu'miniinta hadday iimaankiisii wataan yuhuudigiina hadduu yuhuudinimadii ka baxo kii nasaarada hadduu nasraanimadii ka baxo islaamo kii saabi ahaa saabiintu ama yuhuudday ka faliidhmeen ama kiristanka ama qaaraan kitaabba ku aftirsan wey intanoo dham hadday ku soo ururaan iimaan iyo islaamnimo dee awliyada ilaahay bay ka awliyada ilaahayna laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun murugo adduunyada ah iyo cabsi aakhira midina ma hayso alaa ina awliyaaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun waa dadka ilaahayna rumeeye ilaahayna ka cabsada awliyadu marka dhaqankoodu waa caynkaa wuxuu ilaahay kula dhaqmayaana waa inuu derajadaa gaadhsiiyey dadkana waxa uguba dhib badane raaxada ka qaadaa waa cabsi uu ka qabo waxa soo socda iyo warwar uu ka qabo wixii tegey waa labadaa ama wixii tegaad ee ku dhaafay baad ka murugaysanta ama waxa soo socdaanaad kalsooni ka haysaninoo cabsii kaa haysa ilaa dadka shahaadanaya muminiinta ay jannada galaan cabsidu maba baadaba saasuunbay u soconaysa marka halkaa rabbi wuxuu inoogu caddeeyey dadku ilaahay hortiisa way u siman yihiin qabaa'ilkooda raggooda dumarkooda culimadooda caami markaa isku wada daro hadday mu'miniin muslimiin yihiin ilaahay rumeeyo hoggaansan aayaddu taasay faa'idaynaysa man aamana billaahi walyowm alaakhir arkaantii iimaanka o dhan baa soo wada gelaya alyahuud inaa hudnaa ilayka bay ka timaydhahaan ama kii ay ku abtirsan jireenay ka farcameen baa yahuuda la odhan jira innaa hudnaa ilayka dee nebi muuse hadda kuu soo noqonoo ilaah kuu toobadkeennay beriga hore ammaan ba ahaydoo toobadkeen ba ahayd laakiin markan dambe yahuudinimadu ceebtaasay noqotay annasaara in la min aladiina qaaluu innaa nasaara iyagaa magacan la baxayoo waxay isku tilmaami jireen magaca tiibuu qur u qaaday laakiin in la yidhaahdo masiixiyiin oo loo nisbeeyo ciisa almasiix ciise bnu maryama in loo nisbeeyo magacawgaas sax maaha bay leeyiin culimadu liannahum laysuu masiixiyiin masiixiyiin dee oo ciise dee ku abtirsanaysa ee si saxa u rumaysani waxa weeye dadka mu'miniinta ah aaminsan inuu addoonkii ilaahay yahay ee aabbala-aan ilaahay maryan uu hibeeyey laakiin abtirsimadooda ah inay masiixiyiin yihiin ciise ku abtirsanayaan ma jirto idan magacaa qur u bixiyaa loo daynaya annasaara waid wakti xus nebi maxamedow akhadnaa miihaaqahum ballantoodii baanu qaadnay reer banu israa'iil wa rafacnaa fowqahum dushoodana waxaanu dhignay oonu kor yeelnay aduura buurti duuru khuduu baanu nidhi qaata buu ilaahay yidhi maa aataynaakum kitaabkan aanu idin siinay iyo diintan biquwatin dadaal ku qaada dadaal ku qaada wadkuruu maa fiihi cilmiga ku suganna xusa ama ku camal fala lacallakum tattaquuna si ay ilaahay uga cabsataan subxaanahu wa tacaala uma intaa kadib tawallaytum waa sii jeesateen min bacdi daalik intii ballantaa laydinka qaaday ogolaateen kadib falowlaa fadlu اllaahi dheeraadka ilaahay haddaanu jirin calaykum dushiinna uu yeelay wa raxmatuhu iyo naxariistiisu lakuntum min alkhaasiriin waxaa ka mid noqon lahaydeen kuwa guuldarraystee baaba-a ilaahay baa idin naxariisto kolkaana idin cafiyey muuqaalkii xaaladooda ay lahayd ee kuwan ay lahaayeen ayuu qur-aanku kolba qayb soo bandhigaya iyo fashilaadii taariikhda ka raacday iyo kuwan imika joogaanay inaanay tanaasulina kuwii hore raadkooda hayaan waxaasee yeeleena idinku hayeelina yeelina waxaasuu qur-aanku ku qabsadu ku ceebeeyay idinku ka baydha muslimka haddaad tihiin ballan buu ilaahay ka qaaday ballankaas dee nebiyada loogu soo dhiibay oo ka qaaday kitaabkoodiina way ku qornay ballantaasi noocyo badan bay dee oo kitaabku wuxuu koobsanayo o dhan bay ku jiray nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markay soo gaadhaan inay rumeeyaan rasuulka iyo qur loo soo dhiibay nimanku niman cunsur ama dad madax adag bay ahaayeen ummad madax adag bay ahaayeen markay warwareegeen awood cajiibaaba la duldhigayba buurtii duurusiine la odhan jiray ayuu ilaahay soo gooyey dushooday timidba dushooda ayaa buurtaa la keenay markaasay sujuudeen iyagoo isha hoosta ka eegaya lidaalik baa la yidhaha in badan sujuuddoodu way maroortaa oo dhabankiiyo dhinacay ka sujuudaan amar markaa waxa ilaahay ku siiyey intii la ikraahee la qasbay kadib kitaabkan qaado dadaal ku qaada ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaasuu imtixaana innaga ikhtiyaar baa layna siiyey waa laynoo dhiibay dadkii waa lagu eegayaa ka raaca iyo ka kale maa aataynaakum wixii aanu idin siinay oo dee ilaahay baa bixiyey waxyigii iyo diinta waa kitaabkii hagi lahaa qur-aanka ilaahay uu ku soo ammaanee towraad furqaan ilaahay uu ku sifeeyey xaqiyo baadilka u kala sheegayey wax walba u caddaynayay quwa dadaal baa lay dadaal diintu dadaal bay u baahantay dadaal haddii aanay diintu helin ma hirgasho ma socoto oo dadka dadaal baa lagu gaadhsiiyaa diinta islaamka dadaalna waa lagu difaacayoo cadowgaa laga difaacaa dadaalna waa lagu xejistaayo shaydaanka ayaa dadaal lagaga adkaadaa faaddiinu yaxtaaj ilaa sabrin wa sumuud marka diintu sabir bay u baahanta waa quwa xejisashadeeda waa inaad ku sabirto haddaad kaloo daciif tahay intoo lagu laabaa kitaabkana lagaa tuuraya sumuud iyo sabir inaad adkaysato cadowgana aad difaaciisa qowa waaciduu lahu ma min qowa awooddana diyaarsada baa ilaawid idan markaa dee manhajkaasi wuxuu ku soconayaa bikitaabin yahdi wa sayfin yaxmi waa kitaabkaa ummadda dadka hanuuninaya ee halowga ka ilaalinaya iyo hubkaa ilaalinaya awoodday muslimku leeyihiin hubkooda hasaa ilaalinaya haddii kitaabkii hub loo waayo dee waata maantayna haysata adigu hubka ma samaysan kartid baa lay muslin oo mana geydin waayahay markay idhaahdeenna kitaabkana dhiga baa layihi wa antum cusal idinkaoo faramaran baa kolba dhan laydin kaxaynaya sida xoolaha kolba dhan laydin duubaya biquwa marka diintani dadaalbay u baahanta haysashadeeda iyo ku camalfalkeeda intaanu soo sheegay wadkuruu maa fiihi waxa kitaabka ku sugan xusoo qura maaha oo sheeg sheega arrintu maahae waxa weeye ku camalfal ku dhaqan ku dhaqan in kitaabkii lagu dhaqmo oo dadkii la gaadhsiiyo oo ummadda la fahamsiiyo oo la fasiro waa tafsiir iyo tadbiiq intoo la fahmo tacliim baa la samaynayaa markaasaa la tafsiirayaa oo markaasaa la tadbiiqinaya la dhaqan gelinaya natiijada ka soo baxdaa waxa weeye haddii awooddaasi timaaddo ku dhaqankaasina yimaado alla ka cabsi lacallakum tattaquun inaa ilaahay ka cabsataan subxaana wa tacaala jawaabtii waxay noqotay uma tawallaytum min bacdi daalik waa sii jeesateen ilaahay bay ka sii jeedsadeen oo rasuulkiibay ka sii oo dadkiiba qaybo qaybiyana waxay idhahdeen kaasi waa madax kaasina waa maalqabeen kuwaasina waa raciyad kitaabkiina way kala dheegeen waxay dhahdeen intan inama anfacdo intanaa inoo sahlan abablaynta iyo kala saarsaariddaana gaaladu aad ba u yaqaanaano de waxayna leeyihiin diintiina a haysataan qaybahaasi waa idiin caadi ina ku dhaqantaanoo xaasaska ku mehersataan dhaxalka iskaga oo arrimaha jaarka kaga hadashaan oo wacdiga oo waxyaabaha laakiin arrimaha milatariga iyo siyaasadda iyo qawaaniinta wax dhaqaysa iyo xidhiidhka ummadaha inagu taataabanina annaguba taayadii waanu iska dayna idinkuna tiinna iska daaya marka saasay ahaayeenoo uma tawallaytu min bacdi dalik kitaabkiiba halkaa iska dhiga nabaduuhu waraaa duhuurihim dhabarkay ka tuureen marka macnaheedu waxa weeyaan idinkuna siday usii jeesadeenee ilaahay iyo waxyigiisii u diideen ha u diidina falowlaa fadlu llaahi calaykum waraxmatuhu lakuntum min alkhaasiriin naxariis allaa timid fadli ilaahay fadli ilaahay iyo naxariis ilaahay bay ku joogaan khasaaraha ku dhacay mid ka weyn baa ku dhici lahaa walaqad calimtum buu lahay reer banu israa'iil oo dhabnimo waxaa ogaateen oo ka warhaysaan oo dee qoran aladiina kuwii ictadow xadgudbay ee minkum idinka idinka mid ahaa fi sabt fii xurmati sabt maalinta sabtida xurmadeeda kuwii ku xadgudbay faqulnaa lahum waxaanu ku nidhi kuunuu waxaa noqotaan kiradatan daayeero khaasi'iina dulaysan oo aada u liita saasaa ilaahay wuli fajacalnaahaa waxaanu ka dhignay magaalada ah nakaalan wax wax lagu qaatay u ahayd limaa bayna yadayhaa dadkii hor joogay markaa arkayay liman bayna yadayhaa wamaa khalfahaa iyo dadka ka dambeeya wa mawcidatan waana iyo casharna waxay u tahay lilmuttaqiina dadka ilaahay ka cabsanaya reer banu israiil de ummadahan adduunyada ilaahay qolo walba waxbuu ku waajibinayo xil buu saarayay marka xilkii nimankaa la saaray waxaa ka mid ahaa jimcada weyneeye baa le jimcada oo maalin ciidaha idiin noqdo oo dee cibaadadaas aynu inagu samayno oo kalea loo bandhigay way diideen kuwa kalee nasaarada la idhaahdaana way diideen sabtiday markaa codsadeenoo sabtidii baa la yidhi addaba iska ilaaliya kalluunka bahalkaa la idhaah bahalkaa kalluunka la idhaahdo ha ugaadhsanina iska daaya maalintaa iyada waa imtixaanu maalmaha kale way qaadan karaanoo bahalkii waa xalaal maalintanun baa lay daaye lix cishona waa cuni kartaan maalintaa keliyana iska daaya de waa ummaddaa qur-aanku uu ka warramay dhaqankooda maalinkii unbuu u macaanaaday iyaba imtixaan kalena weeyo marka ilaahay uu addoomaha tijaabinaya subxaana wa tacaala siyaabo badan oo kale nooc nooca buu tijaabiyaa maalinkaa isagii kalluunkii unbaaba wuxuu noqday shuraca u soo baxaya halkansoo ku imanaya ila xaaraantii markay wixii kuu sallaxan tahay way kasii imtixaan badantay imtixaankeedu wuu kasii badan yahay saas eegana waxay dhn war bahalki dee u dhowyo kama samri karnee maxaynu yeellaa dee wadaadadii baa loo tego le balqiil eega xun dee baadhbaadha ila qawi ma jire qawigu waa nahyigii ilaahay buu ku tegey qiil eega baa la dee qiilkii eegnaya aan qabanna laakiin iyo inaan cunin bay dhah maalintan aan qabanno maalmaha ka dambeeyana aynu bahalkaa isticmaalno ama shabag ha u dhigaan ama godad ha u qodaan maalintii waa la qabtay bahalkii banaanka usoo baxee lagu imtixaanayay axad iyo ka dambeysayna waa la liqliqay oo waa la cunay macnaheedu markaa waxa weeyaan albaabka intay iska ilaaliyeen unbay daaqadda ka soo galeen daaqadda unbay xaaraantii uga soo galeen albaabka tooskiina maalinkaasu noqon lahaa maalmaha kaloo loo dhigto intoo maalinkaa la qabtaana waa in xaaraantii daaqadda looga soo galay wy waxay markaa noqotay inay xaaraantii xeeladaysteen oo xaaraantiibay xeelad iyo farsamo iyo qiilday faasida ayay ku cuneen waa kaa ilaahay subxaana wa tacaala suurat lacraaf iyo aad ka akhriyaysa saddex qolo noqdeenoo qolo cuntay qolo diiday iyo qaaryin inaga daaya meeshay doonayaan ka dhacaana ilaahay waxba noo qabsan maayo haddaanaanu inagu cunin qur ilaahay wuxuu ku tilmaamay qoladii cuntayna inuu halaagay oo duleeyey kuwii kale diidayna uu badbaadiyey kuwii aamusayna waa laga aamusay idan arintaasina waxay noqotay sidaa ilaahay u galay ummadihii wakhtigaa joogay waxay ahayd cashar ummadaha ka dambeeyana cashar bay u dadka ilaahay ka cabsanayaana wax badan bay ku faa'iidaystaanoo xaaraan kuma dhiradaan wa mawcidatan lilmuttaqiin marka damiirkan fajacalnaaha magaalada waa loo celin karaa magaaladii waxaa samaysay iyo dadkii sameeyey fajacalnaha ay اqarya ama fajacalnaha ficlada iyada ficlada ah waaqicada ah dhacdadaas waxaan ka dhigay baa ilahay uhi nakaalan ay cibra cibrae eh. marka limaa oo soo noqotayna limaa bayna yadayha wamaa khalfaha maadu mararka qaarkood bay man noqotaa man bayna yadayha waman khalfaha dadkii waktigaa joogiya kuwa kadib imanayeyba daris bay u ahayd iyo dadka ilaahay ka cabsanayana had iyo jeer markay meel wax ka dhacaan dee dadka waxay wax ku qaataan bay unoqotaa ma sidana ilaahay u galay talow maxay sameeyeen dee innagana inaga ilaaliya waa daris buu ilaahay uga jeedaa subxaana wa tacaala cuqubaadka ummadaha ku dhaca marka halkaa waxaa dadka looga ilaahay uga digaya subxaana wa tacaala inay iska ilaaliyaan xaaraanta iyo xalaashigeeda kiradatan khaasiin rasuulka waxaa la weydiiyey sala allahu calayh wasalam daayeeradan iminka joogaa ma kuwii reer banu israa'iila la nasakhaybaa maya buuri qolo markuu ilaahay nasakho saddex cisho wax ka badan ma sii joogaa ee kuwani waa darsooda sidooda isaga abuurnaa wey marka daayeer dulaysan dabcan bani aadamkii oo daayeer noqday uu dulaysan yahay markaa diin la iyo macsiyada dulligaasaa looga dhacaa wallahu subxaanahu wa tacaala aclam alxamdu lilah wاhanaaءu lilah wالsalaaةu wasalaamu calىa rasuuli اllah wعalى aalihi وaasxaabihi اlkiraam wman tamasaka bisunati ilى ywm اddiin waa aaya sabciin min suuraةi اlbaqara suuraة اlbaqara aayadda toddobaad qisadii qisaة اlbaqara waynu sheegi insha allahu qisada si guud mustafaadaadkeeda ama annataa'ij wاlfawaaid wاlcibar waxyaabaa laga qaadanaye matnigaynu macnayn horta insha allah qaaluu marka haddana waxay idhaahdeen mar saddexaad udcu lanaa rabbak rabbigaaga noo bari yubayin lanaa ha hiya waxay tahy ina jinsiga lo la yidhaahdaa tashaabaha calaynaa wuu iskaga kaayo egaaday wa innaa in shaa allahu annagu hadduu ilaahay doono lamuhtaduuna waanu ku hanuuni doonaa bal waanu fali qaala markaa nebi muuse wuxuu ihi innahu rabbi yaquulu wuxuu leeyay innahaa baqaratun waa neef lo ah laa daluulun mid laylyan maaha ama carbisan tuhiiru اlarda oo dhulka qoda walaa tasqi اlxarf mid beerta waraabisana maaha laa musallamatu waa mid nabad gasho wax ceeba ma leh ceeb muuqata ma leh laa shiyata fiiha calaamadna maleh looda barbarta ku badana barna maleh qaaluu waxay idhaahdeen alaana ji'ta bilxaq imika alxaqi la timi sidii sugnayd aynu doonaynay aanu doonaynay fadabaxuhaa buu ilaahay way gowraceen wamaa kaaduu umay dhowaanin yafcaluuna inay sameeyaan waid wakti xus nebi maxamedow qataltum nafsan waid wadkuruu bay markaa noqonaysa mar haddii khitaab ka dambeeya wadkuruu waxaa xustaan id qataltum nafsan markii aad bal naf disheen qof idin ka mid ah fadaara'tum fiiha waa isku riixriixdeen adaa dilay adaa dilay isku riixriixaasaa ka dhaca wallaahu mukhrijun ilaahayna wuxuu soo saarayey waabu soo saareen maa kuntum taktumuun wixii aad qarinayseen ilaahay baa bannaanka soo dhigay faqulnaa waxaanu nidhi buu ilaahay idhi idribuuhu bibacdiha qofkan meydka ah waxaa ku dhufataa neefka barhkii meela loo cayimay soo gooyo ku dhufta ah, kadaalika sidaasaa yuxyi illaahu ilaahay u soo noolaynayaa almowtaa dadka dhintay waa yuriikum aayaati aayadihiisana u idin tusinayaa waa weyne awooddiisa muujinaya lacallakum tacqiluun u dhowdiin wax garataan oo wuxuu ilaahay idinka doonaya aad fulisaan caqli yeelataan nimankii su-aashii haddana way soo celiyeenoo waxay idhaahdeen hadda waxaanu doonaynaa dhinac kale ayaanu kaa weydiinaynaae eh. xagga isticmaalkeeda weeye imaka da-deedii iyo midabkeedii haddii lasoo dhaafay neefkan isagaa bal sida bani aadamku u isticmaalo xooli way yar kala duwan yihiine taasaanu kaa doonay ina albaqara markaa mufradka iyo jamaca ta'daa lagu kala saaraa ereyga ta'da mar waxaa loo isticmaalaa labki iyo dhadigaa lagu kala saaraa marna mfradka iyo jamca mararka qaarkoodna mubaalaqo iyo xeel dheeraan bay u timaada sida calaamatun oo kale marka halkani waa farqa bayna mufradi waljamci ismijinsiga ah marka ina abaqra bay le kolkii hore baqaratun baynu hayne ina albaqra waa shajaratun iyo shajarun oo kale wixii la odhan jiray loobaaba isaga kaayo egaadayo dee loodii baabaanu kala garan la-an dal inshaa allaahuna waanu samayn inshaa illaahuda haddaanay odhan lahaynna way kasii adkaan lahayd imika intaa waa la waafajiyey lamuhtaduun wuu sheego wuxuu hi sacani aan idiin sii sharxo ma aha tilmaantiisu laa daluulu tuhiiru اlard walaa tasqi اlxarf mid beerta qoda biyaha waraabisa oo markaa ama lasoo dhaansada ama beertaba biyaha ku shushubta ma aha musallamadu ceeb bay ka nabad gashay inta inoo muuqanaysa wax qarsoon mooyaane dusheedu ceeb male calaamadna male shiyadu waa calaamada erayada markaynu luqada isdultaagmi waxay odayaashii hore odhan jireen habeen jiilaal waa boqol sac mahmaha soomaalida ka mid ahay habeenka jiilaalku waa midabo caawa waa kulayl habeen dambe waa qabow siigo kaad waxaasu isugu dhex jiraan macnaha ma noqonayo meel loogu hagaago waxay uga jeedaan boqol sac oo isku midaba lama arko kani waa dhiin kanina waa madow kani waa cadaan kani barbar buu leeyahay marka waa xikmadda aayaddana laga fahmayo oo lo-du way midaba badantao barbarteeda iyo calaamadaheedaa badane tani waaba saafi barbartii badnayda lo-da lagu yaqaanay ma laha ee waa mid iska saafi ah marka midab saafiya ah intay yeelataa ma badna ee barbartaa ku badan hadda xaqii la timi ba yidhah bal aflagaadadaa marka horeba baatil buu waday anshuxumadooda iyo af adaygoodun bay ka mid tahy reer banu israa'iil inaad u fiirsanaysa mooyaane mar walbana waxay soo celinayaan kolkay la hadlayaan nebiga hadal adeygooday ka tahay udcu lanaa rabbaka rabbigaaga bay leeyihi iyaga miyaanu rabbi ahayn haddaad tidhaahda imika rabbigaaga iyo rabbigeenna maxaa u farqi ah? dee rabbigeenna rabbi buu inoo wada yahay wey laakiin rabbaka markaad tidhaahdo dee waad iska riixday rabbinimadiisii waad riixday waa nooc suul adaba wey maca allaahi wa maca rusul marka halkanna waxay yidhahda imikaad xaqii keentay way gowraceen wamaa kaaduu yafcaluun marka haddii ay gowraceen wamaa kaaduu yafcaluuna oo daba taagani maxay tahay waa meelaha ay aada u sharxaan culamada luqada ee tafsiirka haddaad aada u akhrido mararka qaarkoodna laga yaabo qofka inay kuba adkaato fahamkeedu kaadada xagga nafyiga iyo ihbaatka iyo marka nafyigale iyo markay muhbat tahay iyo macnayaal badan bay bixisaa laakiin si aynu usoo dhaweyno kuwa u dhow qaadano Eh, way gowraceen umasay dhowaanin inay sameeyaan miyaanay iska hor imanayn marka daahirka eegto neefkii way gowraceen baaba lagu leeyay haddana waxa lagu leeyahy umay dhowaanin inay sameeyaan waxa laga fahmaya may samaynin dee marka waa inuu lifaaq la socdaa tafsiirkeeda marka waxay leeyihiin wamaa kaad way gowraceen wamaa kaaduu yafcaluuna umay dhowaanin inay u sameeyaan sidii loo faray oo dee sida loo faray maxay ahayd dee amarka inay sidiisii u qaataan u dhahayd oo edab daradan iyo su-aalaan ka daayaan ama wamaa kaaduu yafcaluuna umay dhowaanin inay falaan gowraceeda intaanay gowracin ka hor marka qabla daalika baa la raacinaya wamaa kaaduu yafcaluuna umay dhowaanin inay falaan qabla an yadbaxuuha intii aanay gowracin ka hor way sigteenba nimanku way sigteenoo intii aanay gowracin ka hor may u dhowaaninay sida inay gowracaan sidaas weeye tanna waa qisada bilowgeediio naf baa disheeno markaasa isku riixriixdeen adaa dilay iyo adigaa dilay mu'aamaradahood ay ka mid ahayd iyo mushkiladahooda iyo isqabsigooda iyo khilaafka dhexdooda ilaahayna wixii la qariyo wuu soo saarayy waxaa qariseen ilaahay baa soo saarayy sooba saariyoon sicii markii la yidhi gowraca ee ay gowraceen waxa la yidhi fadribuuhu idribuuhu bibacdiha neefka barh soo jara ku dhufta markaa barhkaasi halkeebuu ahaa qaar baa idhaa dabaduu ahaa qolo kale carabkuu ahaa maxay naga huseeya hadday meeshu muhiim tahay in la sheego naska cayimila ilaahay kama tageen subxaana wa tacaala laakiin arinta muhiimka ah ee weyne laga faa'iidaysanaya waxa weeye kadalika yuxyi illaahu اlmowta wa yuriikum aayaati lacallakum tacqiluun aayadihiisii buu ilaahay idin tusinaya iyo siduu dadka dhintee usoo nooleeyo caqligoo laga shaqaysiiyo oo cilmiga lagu fahmo oo lagu cibro qaato ilaahay laga tala qaataaba wey natiijada la doonaya marka qisada cibar baa ku jira iyo casharo aynu ka faaidaysanayno oo qaarkood fiqi yihiin iyadoo qiso khabara ay tahay ayaa haddana waxyaabo maaragtay masaa'il fiqiya culimmadu ay kala baxeen waxaa kow ka ah waxyaabaha aynu kala baxayno caqliga inaanay u habboonayn waxyiga inuu ka hor yimaado caqligu waa ka dambeeyaa una adeegaa waxyiga qaadashadiisa saa daraaddeed ayaa qofka muminka ahi markuu amar ilaahay xaggiisa ka yimaado ogol in buu leeyay wamaa kaana limuminin walaa muminati idaa qada allahu warasuuluhu amra an yakuuna lahum alkhiyaaratu min amri aniguna sidaasaan idhi hadduu ilaahay iyo rasuulku yidhi waa caqlaaniya waa arrimaha ummado badani ay ku halaagsameen weeye ilaahay iyo rasuulkaa yidhi ma ag iman karta anna waxaan idhi a'imadii waaweynaa mid waliba wuxuu leeyahay qowlkaygu hadduu khilaafo ka rasuulka halkaa iska dhiga qowlkayga waa tarbiyada fadliga ummaddani ay leedahay ayaynu arkayna reer banu israa'iil sidanu inoogu sheegay suuradda akhirkeedana wuxuu ammaanay ilaahay mu'miniintii aamana rasuulu bimaa unzila ilayhi min rabbihi wاlmu'minuun kulun aamana biاllaahi wamalaa'ikati ilaa akhir laaya waxaa ku jirta samicnaa waadacnaa gufraanaka rabbana wailayka almasiir ilaahay ou maqalay hoggaansanayna horay baanu ka hoggaansanay marka iyagu tabaatigan iyo jaafaajiriqan ma leh idan midhka meesha ka muuqanaya waxa weeye way adkaanaysaa inay isla jaan qaadaan weeye ummadda noocaasa iyo idinku maanta atacaayush bayn adyaan walmusaaxaba bayn aladyaan baa la wadaa la suuq gelinayaa diimaha iyo dadkooda dee yuhuudiga sunaaradda dheere tan xambaarsan canaadkan qofka muslimkae samicnaa waadacnaa le islama jaan qaadi karaan isagu ma tanaasulaya ka raacun baa tanaasulaya imaamu axmed raximah masalada fiqigu kala soo baxay waxa weeye ana albaqara tudbaxu walaa tunxar waxaa jira naxri iyo dabxi fiqigeenna marka la eego xoolaha qaar naxri baa lagu sameeya waa la dhuundhabaa dhuundhow baa la idhaahdaa waa keekaas waa geela xaggaa hoosaa laga dhuundhabaa sasaa looga taagaa dhag halkaasaa hunguriga laga jaraa dhiigguna halkaasuu sida ugu dhib yar ka bixi karaa lo-da iyo adhigana waa la gowracaa ama waa la qowracaa qaaf iyo ga-kaa doonaysa ka dhow dadka labada waa ka maqalaaye waa xaggan hore ayaa laga jaraa marka lo-du nooca xaggan laga gowracayo maaha in xaggan laga gowracayo ayadda waa ka faa'iidaynaa buui inkastay qiso tahay imaamu maalikna waxa uu ka faa'iidaystay jawaasu bayci salam iibka la idhaahdo eh, amahda wax lagu sii kala iibsada sifo wax lagu kala iibsada iyo tilmaamo heshiiska lagu qoraya inuu ansax yahay axaadiistu way sheegtay aayadaha daliilka waabuu ka mid yahay buu leeyahy oo sacan waa la sifeeyey dee markay qof iibsanayaan ama u diranayaan sifooyinkaa loo sheegaya nootaayada lagu qoraya waa sacdaadiisu sidaa tahay midabkiisu sidaa yahay layligiisu sidaa yahay saasaa lagu helaya marka haddaad waxaaga saa u sifayso waad ku iibsan karta waxaynu ka arkaynaa musiibada uu leeyahy madaxadaygu Ehm, iyo inuu wax sii adkeeyo laa tasأaluu can ashyaa ilaahayna ummaddan wuu uga digay inay had iyo jeer su-aalaha madaxadaygaa ah soo celceliyaan xunbay sii adkaynaysa waxaa ku filaa sac markii la yidhi ku yar iyo ku weyn iyo ku midableh iyo ku midka u horeeyaa ku filaa shadaduu fashudida calayhim walan yushaada diina axadu ilaa halaba diintu sideedunbaa ilaahay looga amar qaadanaya layskuma adkeeyo warwareega waa laga ilaalinaya waxaynu ka faa'iidaysanay nusuusta daahirkuun in la raacayo iyagu daahirkii may raacine way falsafadeeyeen marka waxaa yeel sidiisunbaa loo yeelaya daahirka lagama duwayo waxyaaba aynu ka faa'iidaysanayno waxaa ka mida amarku fawr buu keenaa waa masale usuuliya haddii wax lagu amro miyaad iska warwareegi kartaa mise waa inaad horay kaga tallaabsato waxaa yeel waxaa ka dhalanaya natiijadu ay tahay inaad hore ugu dhaqaaqdo sidaa daraaddeed baad ajri weyn yeelanaysaa haddaad horey ka fuliso nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markii la weydiiyey camalada maxaa ugu fadli badan muxuu yihi asalaatu liawali waqtiha amarka inaad xagga hore ka fuliso oo marka amarku uu taagan yahay aqiimu salaa waxay taagantahi marka waktigu galo horey ka fuli xajkii inaad u degdegto cumradii cibaadooyinkii o dhan mid waliba markuu kugu waajibo marka amarkii deg degaasaa ayaa ka soo baxaya qofkii u degdegayna waa maajuur masaailka fiqiga laga qaadanaya waxa weeye annasku qabla alwuquuc waxbaa la nasakhi karaa intaanu weli dhaqan gelinba oo dee markii la amray intaan weli cidi dhaqan gelinba haddana la bedelay oo haddana la bedelay soo waa sidii sadaqadii la yidhi nebiga marka la kulmaysaan sadaqa qadima suurat lmujaadala sida ku xusan markii dadkii ka baqday dib isu taageenna intaan la fulin baaba la nasakhayba yaa ayuha aladiina aamanuu idaa naajaytum rasuula faqadimuu bayna yaday najwaakum sadaqa xagga dambe waxaa ku sugan ashfaqtum an tuqadimuu bayna yaday najwaakum sadaqaat waa la nasakhayba marka naskigu axkaamtiisa waxaa ka mida iyadoo weli aanu la dhaqan gelin in la nasakhi karo waxaa halkan laga faa'idaysanayaa xirmaanu miiraahi اlmaqtuuli calى اlqaatil qofku kii uu dilay inaanu dhexlayn sharcigeenna waa sidaa halkaasay ka soo bilaabantayoo sharcigaa ah hore iyo keenu halkaa waa iskaga mid qofku hadduu qof dilo khadaba ha u dilo oo yaan dembiba ka raacin waa la xidhay albaabka ah hadduu aabbihii rasaasi kaga qaraxdo dee dadka kaluun baa dhexla laakiin isagu ma dhexlayo oo waa la iska xidhoo dee qaar ducafo ah oo usoo marmarsoonaya ama usoo dhukusaya ayaa dhici karta dilka qofkii uu dhexlayo raagsanaya odhanaya kanama gorgorba cimri dheer ah muxuu hore kugu dhaafi waayo ka qadimaya kaga tufaya waa saa iska iska ayaa iska badan kara waxaa dilka la yidhaahdo xaqdarada ahi inaanu qarsoomin sida qaalibkaa ma qarsooma dilka xaqdarada ahi dee innagaaba aragnay qaar god loo qodo lagu malaasay soomahayn oo duksiun ag marmaray waabaynuu soo joognayba islaan la mooriye islaantii la mooriye loo yaqaan nag laga dhigayba haddana lasoo helay mid kale aan xusuusnahay oo isagana intoo la jarjaray jawaan lagu xidho dabeedna ceel dheer oo shan lagu rido lagu qafilay oo lasoo helay waktigii selafkaa ah waxaa dhacay nin baa gabadh buu dilay dabeedna waaba la waayeyba cishadii dambe ayaa muddo ka dambeysay oo lagaba samrayba ayaa aqalkiisa hortiisa waa kutubaha soo naqila fiqiga aqalkiisa hortiisaa nin lagu dilay isagoo aqalka dhexdiisa neef iskaga qalanaya ayuunbuu mididiioo dheg banaanka ula soo baxa dee bilayskii unbaa ninkii midida dhiigga le watay wax kaleba lama aragba cid kaleba ma joogtan ka midida sita mooyaane waa calaamad weyn haddii maxkamaddii lagu geeyu warwareegayna adigu si uun bay noqoto waa lagu xukumay ninkii markaa wuxu uhi waxaan idiin sheegayaa nin wax dile waanahay laakiin runta aan idiin kan maan dilin habartii hore aan dilay habartii aa weydeen ilaahay baa isoo qabtee taasaan haddaa mid ii dilaysaan habartii hore la waaye ii dila buui kan laakiin raadiya ciddii dishay dardaarankaasu nin ka tega waana la dilay marka dilka waxaa la ydhaha moodin inuu qarsoomayo meelunbuu ka hilaaci qisada waxaa inoo si cad inoogu sheegaysa aakhira diidkay jawaab u tahay qisadu shanta qise ilaahay uu soo nooleeyey adduunyada dad dhintay bay markaa daliilu tahay ninkii markii lagu dhuftay wasladii intoo neefkii laga soo jaray baa lagu dhuftay kadibna uu hadlay shaqadiisii uu guto hebel baa i dilay khalaas waa iska huuriyey ama waa iska dhintay waxaa halkan aynu ka faa'idaysanaynaa lo-da amaba xoolahaba midba wixii loogu talagalay in loo daayo ku wanaagsan yahay awrta ama geela rar baa loogu talagalay lo-dana waxaa loogu talagalay qodaalka ayaa loogu talagalay waataa aynu aayadda ka arkayno tuhiiru اlard walaa tasqi اlxarf waa duulaabkii macnaha waa wadaantii ubay jiidaysaa lagu waraabinaya sidaa daraaddeed ayaa saxiixu muslim waxaa ku sugan xadiidkii abi hureyra warinayay nebigu calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka midaba asxaabta u sheekeeyo wuxuu yidhi ninbaa sac oo raray sac raray owr ka dhigtay sicibaa dirgan waaye markaasuu la hadlay ninkii intuu kusoo jeesta wuxuu yihi war dee sidaa la ima abuurin qodaal baa la i abuuray rar la ima abuurin uu iska sii socday marka asxaabtii baa yaabo waxay dhah war masacbaa hadlay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi anigiiyo abubakar waanu anigiiyo abubakar iyo cumar waanu rumaysannahay buu nebigu calayhi salaatu wasalam marka laga warramayo qisada waxay kusoo arooriyaan fadliga abubakar iyo cumar haddana sheekadiibuu sii wado wuxuu yihi rasuulku sala allahu calayhi wasalam nin baa ari la joogayoo markaa yey ama bahal baa soo weeraro neef buu qaatay ninkii ninkiibaa ka daba carro neefkii ka soo riday yeygii baa hadlay wuxuu wuxuu sidee baad yeeli doontaa yowmu sabcu maalinka bahalka ee adhig bahalka aan cidiba u dhexaynin maalinkaaba cidlaan ka heli markaasaa la is eegay kolkaasuu nebigu yihi anigi abubakar iyo cumar waa rumaysanahay idinku waxaa doonaysaa yeelo almuhim waxaynu uga jeednaa shay walba wixii loo abuuray waxaanay haddii loo isticmaalo waa cadibaad qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxu uhi uma intaa kadib qasad quluubukum qalbiyadiinni wuu engegay min bacdi daalika intaa waxaa samayseen kadib fa hiya qalbiyadiinnu kalxijaarati waa dhagaxaantaoo kale reer banu israa'iilow aw ashaddu qaswa ma waabay ka sii adayg badanta wa inna min alxijaarati dhagaxaantu inay dabacsan yihin baa la sheegaya inna min alxijaarati dhagaxaantii waxaa ka mida lamaa dhagax yatafajaru minhu اlanhaar webiyadu ay ka soo butaacayaan wa ina minhaa dhagaxaantii waxaa ka mid ah lamaa dhagax yashaqaqu dildilaacaya fayakhruju minhu اlmaa oo ay ka soo butaacayaan biluhu biyuhu wa ina minhaa dhagaxaantii waxaa ka mida lamaa dhagax yahbidu soo dhaadhacaya ama soo daadegaya buurta qabqab ka soo odhanaya min khashyat اllaah cabsi ilaahay daraaddeed wama allaahu biaafilin ilaahay ma moogo kama war la'a camaa tacmaluuna waxaa goodi weyn baa dhaca iyo hanjabaad weyn reer banu israa'iil ilaahay baa inaga yaqaana subxaana wa tacaala waxyaabaha caanka ku yihiina sifaadkoodu qur ku tilmaamay waxaa ka qalbi engeg qalbiga oo gaadhay heer uu dhagaxba ka adagyo icjaaz markaa luqawiya baa ka muuqanayo siduu ilaahay usii sharxay dhagaxii buu rabbi ammaanay noocyada dhagaxaanta mid ilo biy mid webi mid siduu jilicsanya webiyaal ka soo butaacaan iyo mid ila ka soo burqadaan iyo mid cabsida alle hayn waayo ka soo wilaanwilanaya ama ka soo dhaadhacaya buur weyn buuraha waaweyn markaad joogto waxaad arkaysaa dhagaxaan waaweyn oo casayaaloo soo daadegaya oo wax soo riday aanad garanayn waa cabsi alleh ilaahay baa subxaana wa tacaala quluubta yaqaanee qalbigoodii sidaas ku sharxay hanjabaadda wuu raaciyeyo wuxuu yidhi reer banu israa'iila waxaad samaynaysaan ilaahay kama warla haddii lagu idhaahdo cid awood le ay ku tidhaahdo waxaad falaysa waan ogahay maxaad u qaadanaysa waa hanjabaad halkii u cuslayd wey waxaan kaa yeelaad arki doontaa wey ayaad daba taagan waxay leeyihiin aayaadka waxaa ku sugan icjaas cilmiya baa ku sugan waayo berigaa hore waxaa loogu haystay waxa ugu adag inuu dhagax yahay ama dhagxubaa uu yahay marka meel adag iyo guryo iyo wax la isticmaalayo kay habboonta in la isticmaalo laakiin qur-aanku wuxuu sii caddeeyey dhagaxu inuu noqon karo mid jilicsan qolada qolada markaas joolajiyada baaritaanka dhulka iyo xajaarta iyo dhagxaanta sameeyaana sidaasunbay akhiiran arkeen qur-aanku uu sii sheegayo dee dhagaxiya waxaynu aragnay dhooba ah soo maa dhagaxa marka daqdiga lagu badiyo iyo culayska iyo heerkulka iyo xaraaradda muxuu noqdaa waxay dhahdaan axjaartu way kala duwanoo dhagaxaantan sadxigee dhulka xaggiisa sare saaran boqolkiiba hal ilaa laba biyo ah marka mukawanaadkiisa iyo waxyaabuhu ka kooban yahin la eego dhagaxba dhagaxu ka sii hooseeyana wuu ka biyo badan yahay axjaartuna biyaha waxay ka qaadataa bay dhahan roobka biyaha roobka sida ciiddu u qaadato dhagaxaantuna way u qaataa meeliba meesha ay ka sii hooseysana way ka biyo badan yihin dhagaxaanteedu weliba siyaabaha albaabadooda ay ku furmaanna sidaa ilaahay uu sheegay subxaana wa tacaala waxaa ka mida burkaanayaasha bahalahan qaraxee soomaalila fulkaanaha waa albaabada iyo indhaha biyuhu ay ka soo burqanayaan waxyaabaha ilaahay uu ku fura ayay ka mid yihin lidaalik baad mararka qaarkood arkaysaa meel qaraxday oo dabkiina xaggan ka butaacaya biyihiina xaggan ka butaacaya oo labadiiba ilahay isdhex wada subxaana wa tacaala marka haddaba heerkulkii loo badiyo dhagaxa isaga ah ee biyihii ay ka dhammaadaan boodhar buu noqonaya ama budo sibirka maxaa laga sameeyaa dee kulaylkan warshadan la gelinayaa biyihii unbay ka saaraysa dabeedna buday noqonaysa daqiiqdaas oo kale adigaa ciidda ku walaaqaya iyo malqacadda goodha markaad doonaysa inaad dhagax garaysana biyihii unbaad ku shubaysa dabeedna dhagax buu iska noqonaya idan markaa inuu noqon karo dhagaxii wax jilicsan sida aynu hadda ku arkayna ayuu qur-aanku sii sheegay insaanku tijaabadaa uu gaadhay iyo awoodaha ilaahay uu siiyey kadibna jilaacaasaynu ku aragnay idan markaa qalbigii bani aadamku waxa uu noqday dhagaxaa jilcay mid isagu kaba si adagba low anzalna hada اqur'aana calىa jabalin lara'aytahu khaashican mutasadican min khashyaة اllaah cabsida ilaahay daraaddeed ayay dhagaxaantu la dildilaacaan laakiin bani aadamka qalbigiisi waa kaa weliba qalbiga yahuudda waxa markaa natiijadii ay noqotay ee ha aaminin naxariisna ha ka sugin qofka ilaahay ama ummaddu kaga warramay qalbigoodu inuu halkaa gaadhsiisan yahay ha ku talagelin inay kuu naxariistaan ama horumarku gaadhsiiyaan ama halaakaa badbaadiyaan iyo tarta wa hada ma aquluhu astaqfir اllah wallahu subxaanaه wa tacala aclam